asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiib yaal kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna waa arbaco labaiy labaatanka bisha labaad ee februaari sanadka laba kun saddex iyo labaatan barnaamijka falanqeynta qodobada ugu waaweyn aan ku eegi doono waxaa ka mid ah weerarkii shalay ka dhacay muqdisho koox ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen mid kamid a ah guryaha ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir khasaaraha weerarkaas ka dhashay dowladda oo war ka soo saartay tirada dhimashada dadka shacabkaa ee soo gaaray iyo shabaabkii wararka soo qaaday dowladda warkay ka tiraada ayaad maqli doontaan waxaa kaloo idin soo gubi doonaa gudoomiyaha degmada cabdicasiis waxa ay sheegtay in shabaabkii weeraray xaafadaha ama guriga al-shabaabka ay weerarayn ay ahaayeen dad deegaanka ah oo qoysaskoodana ay degan yihiin waxaa kaloo maqli doontaan saaxiibyaal booliiska magaalada beledweynena waxa ay ka hadleen qarax lagu diyaaray mid ka mid a ah xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan qodobadaas ayaan ku eegi doonaa barnaamijka falanqeynta wararka kusoo dhawaada markale madirsado walaalkey intay duni ما ترسلو ولا شيء بدوني بشوف شيء تقولي هيدا بتعبت

mataqaana dawgo dababa ka saaran

المساء جروش كعوب لقادم بيت هالشتاء تعليم كلوب درير بيت على المساء جروش كعوب لقادم بيت هالشتاء شايلي بيت سيدا كوزاين تاي سيدا كوزاين تاي مدى دبا أدوغوني أدوغوني إيقا كابت hayanqibay dibuu noqday dhawfulgaw aburburay dagaalama dulinimay sida ku dayntahay sidaa ku dayntahay madadhawagaag saaxiibyaal halkaas aan kaga gubno heeskaas daafurka barnaamijka falanqeynta ayaa gudagelina waxaan ku bilaabeynaa saaxiibyaal magaalada muqdisho weerar kooxo baysan oo ka tirsan al-shabaab ay ay ku weerareen mid kamid a ah guryaha ku yaala degmada cabdilcasiis iyo gobolka banaadir khasaare kala duwan iskugu jira dhimashii dhaawac ayaana ka dhashay weerarkaas oo saacado badan ah, qaatay soo afjiritaankiisa ciidamada dowladda ayaana ugu dambe ku guuleystay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ee soo saartay waxa ay uga heshay weerarkaas al-shabaabka ku uqaadin guri ku yaala degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho war-saxaafeedka ayaa lagu sheegay in al-shabaab ay weerareen guri ay ku sugnaayeen dad shacab ah ayna ku bilaabeen weerarkooda gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo oo lagu dhuftay albaabka guriga sida war-saxaafeedka ku qoran toban ruux oo shacaba ayaa ku dhintay weerarka halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen ayaa lagu yidhi war-saxaafeedka dowladda ee soo saartay dowladdu waxa ay sheegtay in laga daadguriyay dadkii shacabka ahaa ee degnaa guryaha u dhow halka ay weerarku ay ka dhaceen ciidamada ammaanka ayaa toogtay afar al-shabaab ahaa oo kuwii weerarka soo qaada intii uu socday howlgalka ayay dhaawacyay soo gaareen afar ka mid ah ciidamada dowladda ee ku jiray howlgalka badwaaninta ah ayaa sidoo kale lagu sheegay war-saxaafeedka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya hase yeeshee wararka waxa ay xaqiijinayaan in guriga la lawaare ay ku sugnaayeen qaar ka mid a ah dadkii ama qaar ka mid ah ciidamada deegaanka ee kasoo jeeda gobolka hiiraan halkaas oo lagu baxnaaninayay kadib markii ay kasoo qabteen dhaawacyo kasoo gaaray dagaalada ka dhacayay eh, bilihii lasoo dhaafay eh, dalka gaaraan eh, gobolka hiiraan dagaaladii markaas macuusleeda la galeen al-shabaab haddaba macbuusladaas eh, lagu dabeynayay lagu dabeynayay eh, guriga ku yaala muqdisho gaaraan cabdicasiis ay al shabaabka weerareen sidoo kale waxaa la sheegay inay goobjoog ahayn eelada eh, dadka markaasi la daaweynayay waxaa sidoo kale ayadana jirta in dhinacyada ay ka hadleen waxaan eegaynaa guddoomiyaha degmada cabdicasiis dhankeeda oo warbaahinta lahaashi waxay sheegtay in shabaabkii weeraray guriga markaasi lagu dabeynayay dhaawacya dadkii macbuuslayda ahaa ay ahayeen shabaab deegaanka ah oo sidoo kalena ay joogaan qoysaskooda ayna degyihiin yihiin xaafadaha eh, degmada cabdicasiis iyo hareeraheedaba gudoomiyaha degmada cabdicasiis sidoo kale waxa ay sheegtay in ay markaas ay sameeyeen eh, ciidamada ammaanka in ay si weyn ay uga hortageen eh, weerarada qorsheysan ay shabaab ku geysanayaan magaalada muqdisho wallaahi nimankan waxay ku soo galeen si lug lugay ku soo galeen hadday soo galeenna dhibaatay ayagana waa loo geystay iyaguna dhib aan badna inay geysteen waxaa cajaa'iba ah, al-shabaab ma aha dad kor nooga yimid waa dad deegaankii deggan waa dad familiyadoodii ay deggan yihiin meesha maaha yacni ajnebi aad wejigiisa garan kartid oo ay ku qoran al-shabaab laakiin maanta waxay ahayd mucjiso luuqaasay ka soo galeen waxayna ku soo galeen xaafadda si dhuudhuumasho ah oo lug ah mana aysa soo marin meelaha jakboyntiyada yaallo hadday soo mari lahaayeen ciidanku waa arki lahaa qadar qornayd ahayd waxaana filayaa waa naflacaari kolley waa rafanayaan waxayna soo dabagaleen dhaawicii halkan dadkii soo baabi'iyey shalay iyaga oo soo afjaray ayay ka daba yimaadeen alxamdulilah dhaawicii intii badnaa waa badbaadinay iyagana wakaa meydkooda halkaas yaallo marka tirada dhimatay oo dhaawaca ka dhimatay iyo tirada ayaga ka dhimatay dad isla eg waaye dhaawacuna wuu kooban yahay ma badna marka waxaan u arkaa inay ku fashilmeen arrintaas marka bulshada waxaan u sheegayaa deegaanka cabdicasiis iyo gobolka banaadirba inay ka fiirsadaan dhuumashada dhexdooda lagu soo dhuumanayo sababtoo ah kala dilay waa iyaga kan ayagoo dhimanayana oo ay soo badbaadiyeenna ay soo gudbiyeenna waa ayaga marka inay ka badbaadaan inay dad badbaadiyaan oo ay ka shaqeeyaan bulshadaa laga rabaa annagu waa dadaalnaa habeen iyo maalin aan u taagannahay laakiin waxaa la yidhi layidhi tuugo kula taal tabtaa ma weydo marka tuug kula degan waaye oo naflacaariya oo rafanaayo nimankan tigid wan weeyay ay wataan meeshaay arkaan waxay ku galaayaan qaab arxandarra ah isla wararkaastaan kaga bixinna cabdulaahi cabdi xasan waa orjoogaha macuusleydii markaas la weeraray ee ku sugnaa degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir guri lagu daweynayay waxa uu idaacadda kulmiye magaalada muqdisho u sheegay in eh, ay la joogeen xilliga weerar ku dhacay ehladoodaas markaana ay waxyeelo ay soo gaareen sidoo kale waxa uu faahfaahin naga siinayaa intii uu ka ogyahay macuusyadii siday wax usoo gaareen wallahi arrinkaas waxaan arkaa haddii laama dhibaato soo korortay sababtoo ah eh, magaalo madaxda soomaaliya ee maantay maaragtahay ciidamadii ugu xooga badnaa ay joogaan maaragtahay in lagu beegsado dadkii kusoo eh, dhaawacmay dagaalihii maaragtahay lagu lagu baarinayo in lagu sii weeraro oo maaragta dhibaato loogu geeyo bukaankii haddana maanta lagu sii dilo ammaandara awgeed ah, baa dhibaato aada iyo aad aan la filayo wallaahi intan ka warhaya afar iyo toban inay dhimataa la shoogo aha wax badanna ay dhaawac yihiin eh, welina ay maaragtahay aan la hadda dhamaystirkooda aan la ogaa karin oo ay eh, geeridooda laakiin afar iyo toban waxa la soo gudbiyo soo gaaray afar iyo toban inay ku dhimato dadkii dhaawacahay meeshaas loo geeyey eh, kusoo dhaawacmo dagaalihii iiraan eh, al-shabaab tiradeeda waa farabadneed maaragtaa inkastay waxba mar ay maaragtahay w bogsoodaaba ay maaragtahay kasii tagayeen hadda qiyaasta konton ilaa toddobaatan meeshaas ayaa loo hayaa eh, saasaan maaragta qiyaastooda saasaan qiyaashaada waa garta markii hore maxaa xaafad loo geeyey isbitaal maxaa diiday in lagu dabiibo oo la geeyo isbitaalada waaweyn ee muqdisho askarta maadaama ay ahaayeen niman eh, ama lafuu ka jabeen eh, maaragtaay eh, lasoo xariyey isbitaalka lagu soo kabay dhamaystirkii maaragta dhaawaca iyo bogshoodkii bogshoodkii maaragta soo bogshooday waaye dadkii dhaawac cusub oo hadda la maaragta isbitaalle yaaliin maalmaha dhawaay dhaawacma laakiin dadkii lix bilood shan bilood afar bilood dagaalaha bilaawgoodu soo dhaawacmay ee amba lug ka jabay amba gacan ka jabay amba feeraha ka dhaawacmay ee maaragtahay daawadii usoo dhammaatay balse dhamaystirkii iyo xaraarintii iyo maaragtahay xanaalayn meesha loo geeyahay waxaa warar soo baxay ay sheegayaan in ehelada qaar ee la joogay dadkaas dhaawaca ah iyaguna meesha waxyaalo lagu gaarsiiyey warkaas xaa ka jiro aad iyo aad waa jiraa warkaas waa jiraa dad badan ee ama dhaqaatiira amba dadka ehelka oo dadkaas soo booqanaya amba maaragtaye la joogay inay wax ku gaadheen waa maaragtaa aad iyo aad waana wax la fili karo oo dadku keligood meesha ma joogaan marka ugu dambeyn warka warkan waa maaragtaa eh, saacado kadib dhamaystirkiisa waa heli doonaa balse haddan intaa ognahay khasaaraha intaas waa sidee u aragtaan marka in idinkoo dagaaladii jiro oo furiimaha dagaal ka dagaalamayo muqdisho lagu bartilmaameysado dhaawiciine ee lagu beegsado wallaahi aada iyo aada waxyaalaha nasiladii waaye in maaragtay eh, xamar dagaal madaxdii soomaaliya ee maanta dawladdu ugu xooga badneeday ee maaragtay dhaawici lagu xamaaleeye maanta lagu beegsado waa waxaan aan la filanayn weli waxaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmida qodobo kale ayaa inoo socda oo barnaamijkeena horjiciisa aad kusoo maaqsheen hase yeeshee markaan hagaag saaxiibayaal barnaamijka falanqeynta aad markaan kusoo dhawaada xubintii kaalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kalamaanay adduunyada war baa jira weerar joogtaaye weheshada ilaahay aga wargooyin maanta mawaaq laa idin wacdiyey war cid kastoo wax ku anfacaya kuu sheegta lacagta ka qaado waana masale diiniya war mustafa ba wuxuu yidhi maanta laga bilaabo sheikh mustafa ha laygu yeedho warwaraamam hata kahor walibaaray aamiin hal eroy waradhaaye mustafa maartinkan iyo maykal maryamihii hore maxay isu ahaayeen waayahay ku daaye wadaadeed maraysa yadheegi jari warwar mahaysiina madaxweynaha eritreya siyaas akhwarki waraysi afar saacadood iyo dheeraad ah u bixiyey nus ka mid ahna wuxuu ka hadlayay arrimaha soomaaliya war ustaadka casharadi hata kahor isu dhiibiya kana nagaa yahay war afaweerkii wariyayaasha u howlaa afar saac iyo dheeraad eh. maxay ahaayeen war lagamana tegi karo lagumana celi karo eh. sababtoo ah waa cunayaa marka waa ku qasban yihiin eh. intuu hadlaya inay duubaan war anigu waraysigaa waa daawaday laakiin waxaan kala garan waayey weriyuhu inuu xidhiidhiyo ahaa iyo inuu waraysi qaadaayey nacam fariid eedi eed waarun yallaha ay sameecadan walaagabilindhiiba gudbiyaay aryadhaha kuwa sochial miidiyaha dadka ku waala qof waalana iyo waxuu raba ku warramay waxay dhahaan kiib goyn hore u soco war maalin dhoweydba mid baa facebooka wuxuu ku soo qoray xaaladda dalka uu ku jiro mid la fiirsan kara maaha dabadeedna in wax laga hadlay aan la socon ayaa ka midsi wuxuu ku soo qoray walaal guusha waad u qalantaa war waali afweerkaa noogu filana warkayga dhegaysta waxa uu yidhi soomaaliya nitatrut militeyatri kutatrut xasan shiikh dutatrut farmaajo ditatrut eritreya soomaaliya kutatrut askariya xabad rud xumbaal askartan xabadaha iska ridaysa dadka lay haysa asagaa soo amray xabad rud ilmahaan arkay adoogood waa tahaan maqli jiray alla ilaahay ardadan arkay macallinkoodii waaya hadduu xabad rud yidhi war afiritiryaanka ma taqaaniine afaweerka waxaa kaluu yidhi soomaali kurbad rud maro macawisley ka hadlayana wuxuu yidhi maleshiyaantid ridad rud war hadduu macawisley ridad rud ku yidhi alla ilahay warkaa shabaab buu ka maqlay war marow siyaasaddii mucaaradka ka hadlayana wuxuu yidhi mucaaraditina dhaxanhod warlankiishiidalow degan welijeedhahan gobadaasi war laydinma eh. sheegi karee eh. waxaan ka yaabay sahamka madaxda eritariya iyo wariyaashooda eh. mar wariyihii waraysanayay afweerki inta daalay uu hordoodayna madaxweynihii wuxuu yidhi waan fahamsanay waxaad wax iga weydiinaysaa arrimaha jubballaane hadda diyaar uma hiinaan ka hadlo war cabdikuusow qarandumisaa tahay ustaadka warkiisaa ku xadgudbine wuxuu yidhi soomaaliya faragelin shisheeyaa ku jirta ciidankoodana shisheeyaa soo tababara war isagu masok kayaas ma waa soo tababaraaye warkaa iga dhexgelina wuxuu yidhi ilaa soomaaliya ciidankeeda tababaratana ma xoroobayso waxaase ka sii darreeduu sii raaciyey annagu soomaaliya waa garab taagannahay ciidankana waa u tababaraynaa marka waxaan la yaaba taladii uu soomaalida u gudbinayey isagiyaa burburiyey war adigaan fahmine afuweerki markuu hadlaayey nin soomaaliya uu iska dhigaayey baasaboor soomaaliyana wuu haystaa warnimayo afuweerki warkiisa ma taqaaniine maruu macawisliika hadlaayay wuxuu yidhi maleeshiyaadka waa in laga ilaaliy ilaaliyaa ahanaa kadib xoraynta idibadhuska dalka war taasna ma shabaabaa uga dacwooday macawisle iyagaa dhul badan xoreeyey war soomaaliya boqol iyo afartan kun ilaa boqol iyo lixdan kun oo askariya u baahan tahay yuu yidhi war kuwau soo tababaray kaliya inaan haysanna miyuu u maleeyey war waxaan arkay nin odayo markuu gurigiisa ka soo baxayay ku ducaysanaya ilaahow ciidanka eritereya lagu soo tababaray khayrkoodana soo xijiy shartoodana naga xijaab war ninka odayga ma wuxuu og yahay ciidanka in la soo baray xabad hurg aryaadaha soomaaliya masiibo ay gacmaheera kula timidaa ah haysatee inay dib isugu noqoto ilaahayna u noqotaa laga rabaa laakiin walaalahayn turkiga masiibo rabbaaniyaa ka dhacda dhulkooroo dhulgaliir kalaa ka dhacay hadda ilaahay ha badbaadshaan leennahay soomaaliduna meel kastoo ay joogto walaalahaynaas muslinka how duceeyaanaan leenahay war cabdullow dhulgaliirka ku mayrka turkigee ilaa suuriya u gaaraya ha loo duceeyo dhammaantood war kale maanay war ma haysiini cayaarihii degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcadoo lagu biirshay isniin waa tii xarigga laga jaray barkeenley iyo balcadoo lagu bilaabayna ah. barkeenley baa badisay saddex iyo eber baana tartanka ku bilowday hase yeeshee maantay garoonka injineer yariisow agtiisa bug baa ka bilaabatay cayaarta waa baaqat war bugtu garoonka uma dhowee ah. mataxadaraa loo baajiyey warawowood lagub war ma haysaane waxaa shabaab lagu laayey baa layidhi tuulada caadley ee mahaday hoos tagta afartan iyo hodhodho baana ka dilay bay tiri dawladdu aryaa hodhodhow awowgaan gubine mahaday waa fogtae cabdicasiiskaanay ka socotaahe hana badbaadshowar walba waxaa hore loo yidhi raad nin raacow raafafkaaga ka eg war ilaahay ka cabsa argagixisa abeese ka darane waardee burkaaga qaado madaxa jabima abeesaa dili weyday war waxaan la yaabanahay sargaalka la leeyahay gurigiisaa la galay furunta ma looga baqay waata xaafadda iyo carruurta loo soo dibamareeye war gurigan sargaal ma joogine raggii rag ahaayoo furunta looga baqay aamalaha xaafadaha loo soo raadshay war ninka dhaawacaaga dila oo isku daya meesha lagu daaweynaya inuu raadiyo wuxuu ku yidhi dhaawacayga dhammaystir war dhaawacooda iyagaaba dhammaystir dhammaystiraa ciddii kaloo dhammaystiraysana danka ma laha aryaadhaha ma waad maqli jirina shabeel ka yidhi ilmahayga geelma dirina gara buuraad dishay aga wargooyinsay wax idinka yii ma jaran furin ku jiraa loo dhowaan karaa war kalamaanay waxaa la yaab leh maqasha ariga ama waxadhaha markay dhashaan bil gudaheeday ku ogaadaan dawacadu inay cadowgooda tahay laakiin soomaalidu lix iyo toban sanay cadowga laynaya bidhaantiisa garan laad waraxmada wada war ku daalin dawacuba haddou ari dibaday duurka ku haleelo dagaalkama maleystiya difaac daqareegaanaane heshiisa goortoo warkow dudi dhammaantiiye daahu saarayn hadduu deegta kala raaco asagoo dayayow durbuba daga ka reebtaaye isumana danaanshee horow uga dareeraahe dabcigiisa dul yeeshayaan idin dareensiine wiil yaroon da'weyneen dullina ou dabka u dhiibay duhurkii hadduu door ku dilo meel dad badan joogo damirkoo dhaqaaqiya haddii diirba laga waayo damaashaad hadduu uga qumoo loo deldeli waayo maxay duunyo dhaamaan runtan la isu diidayn war horaa waxaa luu yidhi ummaddii isdullayda duunyada ma dhaamaan war dunyadaba ka roono oo ah haddii ay weydo difaac dugaagay arkayaan ayagu waa ka didaan war anugu maalmahan waxaan la yaabanaa dad ku doodaya degmooyinka shabaab haysto maxaa loo godoomiyey aryadhahasamigay cabdullo yaabayna wuxuu yidhi ow masheexaan reer shabaab kaalkaal oohaarkaastay isku sharxaan masheexaan reer shabaab kaalkaal oo shaarkaastay isku sharxaan abdulowso magama dheegi jirna miyaa shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan naw waar kuma fahmayno war kula hadlo war isinba naas aanodiska fahmu aysantiin isin la isfahma oo madoyow haddaad ku noqonaysid miyaanu ka hor joognaa dhowdhanow may farakiingajara war gobolka mudug bacadweyne iyo deegaanada ku xeeran dig iyo dam baa ka socotaa la yidhi maanta kabtaydhi maaragtayna waa la sheegay hadda wixii soo kordha waan dheegi jiray baan maday ka maqli jireye waad dheegi doontaan aryaa weynoo mudug ka tirsanaad sheegaysa mahaan laansareeta agtiisa ahay ka qoyan tahaana lagu yidhi war waxaan maqli jiray yaa casuumay waddada yaa ka daayey guriga yaa geeyey qorshaha yaa wax ka ogaay abdukuusoota gobayeena ertafadaase abwaanguura aniga hadda ka horay koobiyeeye rafaad noqotay buurtaad rakadeeda fuushe culamo muuse buuxiyoo garadada la hadlayaa heesta qaaday war laasacaanood warna kama haysid dagaal kalaa ka dhacaye dhegay faray wah dhegaykii faray kin dagaalka ka jaraana waxnama duqaymuhu wax ka ogaay war waxaan maqli jiray wehey waaqalaanu baxayo cilaan weehaabaya war xaaladda laascaanood intaan inay soo gaarto ma ahayn waxaana muuqata inaan labada dhinac nabad laga wada shaqaynayn ama duul kaloo labada dhinac ahaynu ay fidno wadaan ah salaadiin erga ahaa soo gaarta laascaanood ayagoo jooga in xabad la bilaamaana jid ma ahayn kala wareeg may ahayd warwarkahayga dhex geline saraakiil buntland ka tagtana inay laascaanood tageenaan maqlay naw warma morgan baa tegey war moorgan waa waayeeloo xilliguu dagaalami jiray maahae xambaa waxay sheegaysaa b s f iyo madaxdoodii inay gobolka sool tageen wargooyin war ma haysaane laascaanood waxa lagaga dhaanteeyey soolay hedhe soolay waannu soo soconnaaye war bashaarow sool iigu kaadiyey jigjiga maxaa ka socda war manatira dariiqyada taagan miyaad arag war afgembi qarsoodiya miyaa ka jira war mandheerayaa tegey war somalilan waxay qaadaysaa war ma haysiine ah. abidkayba waan jiray jabintuu dhacay waa hagaag saaxiibyaal fariimahaas aad maqasheen iyo xubintii kalamaan ee ka horreysaba waxaay qayb tahayn barnaamijka falanqaynta wararka rediyo kulmiye guud ahaanna ayaga u dambeeyey barnaamijkan keesinta kulmi doona sidaas nabadgelyo